بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب الفرائض هذا كان كتاب الفرائض kitaabkii dhaxalka weey ama cilmiga faraa'idka ee dhaxalka ku saabsan waxaa inoo soo dhammaaday rubci labaad ee kitaabka minhaajka ah rubcu lmucaamalaat marka had iyo jeer e, fuqahadu cilmigan faraa'idka waxay u dhexaysiiyaan rubca mucaamalaadka iyo rubca nikaax ee dhexdooda dhigaan iyagoo ishaaraya markaas in uu asagu nisf alcilmi yahay laba rubuuc baa dhammaaday oo ah rubuc alcibaadaat iyo rubuc lmucaamalaat laba rubuucna way laaban yihiin oo ah rubuc nikax iyo rubuc ljinaayaat marka cilmigan faraa'idka bartanka ayay dhigayaan ayagoo ishaaraya xadiidkii ahaa in cilmiga faraa'idku yahay nisf alcilmi sida noo imaan doonta insha allahu tacaala intaynan guda gelin kitaabka xoogaa yaroo muqadimo ah ayaan tilmaami doonaa oo ku saabsan cilmiga cilmigan wuxuu leeyahay tacriif lahu tacriif wuxuu leeyahay adillo wuxuu leeyahay makaano ama darajo barashadiisuna fadli bay leedahay xikmuu leeyahay loo jideeyey istimdaad buu leeyahay waa meeshii laga soo dhambashay ama laga keenay cilmiga haayo iyo ujeed buu leeyahay mawduuc buu leeyahay ku saabsan yahay wuxuu leeyahay xugum xugum buu leeyahay in lagu camal falo xukumkiisa waxaa jirta xuquuq ku tacalluqda hantida dhaxalka ah alxuquuq almutacalliqa bitarikati اlmayit shuruud buu leeyahay dhaxalku arkaan buu leeyahay asbaab buu leeyahay mawaanic buu leeyahay afar iyo qodob ayaan si kooban insha allahu tacala u dul doonaa qodobka koobaad waxa weeye tacriif cilmi اlfaraa'id qeexidda la qeexayo cilmiga faraaid alfaraaid marka lagu leeyahay waa jamcu fariida jamcu fariida fariida ayuu jamciisa yahay fariidana waa faciila bimacnaa mafcuula waa faciila bimacnaa mafcuula oo waxa weeye fariida bimacnaa muqadara weeyaan maxaa yeelay la qadaro waa la qorsheeyey waayo cilmigan dhaxalka wuxuu ka kooban yahay muqadaraat waxyaaba la qadaray oo ah waxyaabaha ay qaadanayaan asxaabu lfuruud almuqadara dadka iskale furuudda la qadaray ee kitabka ilahi lagu qadaray noo imaan doonta insha allahu tacaala maadaama marka sihaam muqadara ay jirto oo ahaa uluteynkii iyo uludkii iyo rubcii iyo umunkii iyo niskii iyo iyo wixii la midka ahaa ayaa lagu magacaabay faraa'id min baab ilaaq albacd wa iraadat اlkul yacni magacii barhka ayaa dhammaan lagu ilaaqay casabadu furuud muqadara ma leh maca dalik wuxo dhan waxaa la yidhi cilmu lfaraa'id baa weeye sihaamtii qadarayd ama la qorsheeyey ama la jaangooyey waaya majaaz ba ku jira ama tagliib waxa in la hallibay oo badh laga hallibay intii kale fardiga kelimada fariida asalkeeda waxay ka timid fard fardiguna waxa weeye taqdiir fanisfu maa faradtum fanisfu maa faradtum ay fanisfu maa qadartum wixii aad qadarteen ama aada magacowdeen meherka niskiisa ayay gabadh yeelanaysaa wilahay marka alfardu bimacna taqdiir wey waa luqa ahaan sharcanna waxa weeye waa nasiibun muqadarun fi sharci lilwaari nasiibun muqadarun fi sharci lilwaris waa qayb qadaran oo sharciga lagu jaangooyey isla markaana qofka dhaxlaha u qaadanayo waa sadkii qorshaysnaa ama qadarnaa ee qofka dhaxlaha kusoo hagaagaya kaasi waa tacriifkii faraa'id cilmi ahaan haddaan u tacriifino cilmi lfaraa'id muxuu noqonaya cilmu lfaraa'id sharcan waxa weeye huwa fiqhu lmawaariih wa cilmu lxisaab fiqhu lmawaariid wacilmu lxisaab almuusil limacrifati ma yahusu kula dii xaqin min atarka waxa weeye waa dhaxalkii oo la fahmo fiqhu lmawaariid dhaxalkii oo la fahmo iyo cilmiga xisaabta haddaba labadaasu ka kooban yahay labadaas oo laisku daray ayaa la yidhahdaa cilm almawaariid ama cilmi alfaraa'id waa xisaabtii iyo fiqhi lmawaariid dhaxalkii ood fahanto qaabka loo kala leeyahay iyo cilmigii xisaabtood garanayso sidaad u qaybin lahayd fiqhu lfaraaid wa cilmu lxisaab labada marka waxayna gaarsiinayaan inaan qof kasta intii u dhaxal ku lahaa inaan siino waxaa kaloo lagu tacriifiyaa cilmu biqawaacida fiqhiya waxisaabiya yucrafu biha nasiibu kuli waariin min atarika waa cilmi lagu garanayo qawaacid fiqi ah biqawaacid fiqiya wa xisaabiya iyo qawaacid xisaabi ah oo markaa lagu garanayo qof kasta oo dhaxla ah inta uu ka yeelanayo dhaxalkii cilmu lfaraaidna waa la yidhaahdaa cilmu lmawaaridna waa la yidhahda labadaa magacba waa lagu iطlaaqaa cilmu lfaraa'id wa cilmu almawaarih qodobka xiga waxaa weeye mashruuciyaة اlirth dhaxalku waa mashruuc marka maxaa tusanaya inuu mashruuc tusinaya naska qur'aanka iyo sunada iyo ijmaaca aayaad fara baa kusoo arooray waxaa ka mid aayaad kuso arooray qowlka ilahi uu yidhi lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walilnisaai nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna mima qala minhu aw kahura nasiiba mafruuda aayaddaasuu ilahay ku tilmaamay in raggii iyo dumarkiiba wixii ehelkooda ay ka tageen oo hanti ah inay wax ku leeyihiin dhaxalkiisa iyo axaadiid kala duwan oo ka mid yahay xadiidka nebigu yuri sala allahu alayhi wasalam alxiqu lfaraa'ida biahliha fama baqiya faliwlaa rajuli dakar nabig wuxu uri alay sl slam faraaidda bimacnaa sihaamtii muqadarka ahayd ee ilahay qurbaankiisa ku sheegay waxaad haleeshiisaan ood siisaan ehelkeedii ilahay uu tilmaamay wixii soo hadhayna faliwlaa rajulin dakar ninka u mudan ee lab ah siiyuu nabigu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam nabig wuxuu israaciyey rajulin dakar waxay culimmadu dhaheen waxa dakar loo raaciyey rajulka si aan loo fahmin in ragga waaweyn uun dhaxalka ay qaadanayaan sida jahiliyadu ay samayn jireen ahluljahiliya carruurta yararkaa ah, dhaxalka way ka qadin jireen markaasaan nabig alay slam xadiiskiisa khalad looga fahmin ayaa wuxuu nabig ly slm faliwlaa rajulin dakar macnaha ninka waxaan oga jeedaa halkan ninkii lid ku ahaa gabadha alunha dida alunha baa looga jeedaa ee loogama jeedo dida sabi ilmihi yaraa lidkiisa loogama jeedo saasuu nabig alay slam raaciyay liawla rajulin dakar waa ta'kiid marka taasina waxay tilmaamaysaa casabadii faliawla rajulin dakar waa casabadii ijmaacuna uu guntamay in dhaxalku mashruuc yahay axad muslimiinta oo khilaafayna ma jiro haddaba islaamka dhexdiisa dhaxalku waxa weeye waa shay mashruucah laakiin ahluuljaahiliya dadkii islaamka hortiisa noolaa ee jaahiliyada ahaa waxay dhaxalka siin jireen uun ragga dumarka dhaxalka mayna waxba ka siin jirin raggana way kala qaadi jireen wixii gaashaanqaad ah ayuun bay dhaxalka siin jireen carruurta yararkaa dhaxalka waxba mayna ka siin jirin gabadha ninkeedu dhintana sanad bay ka siin jireen wixii uu ka tegay biil ahaan bay usiin jireen biil way ka biili jireen hal sano laakiin dhaxalkiisi waxba mayna ka siin jirin islaamka bilowgiisii waxaa la isku dhexli jiray bilxilfi wاlnusra labada qof ee is-ogol ee uu ka dhexeeyo gaashaanbuur iyo inay taageeraan ayaa isdhexli jiray nin baa nin kale wuxuu ku leeyahay dimatii dimatuk tariunii waariuk labadeennu waxa weeye axdi baa inaga dhexeeya adna waan ku dhexli adna waa idi dhexli dabeetana saasay isku dhexli jireen dabeetana waa la nasakho waxaa lagu bedelay in la isku dhexlayo islaamnimada iyo hijrada dabeetana taana waa la nasakhay oo waxaa la yidhi qofku markii uu dhimanayo waa inuu waalidkiis u dardaarmaa waa tii ayaddu ay tilmaantay kutiba alaykum ida xadar axadakum mowt in taraka khayra اlwasiyau lilwaalidayn wاlaqrabiin aayaddaas ilahay ku tilmaamay inuu waalidiinta iyo qaraabada loo dardaarmay lakin dhaxal ma ah kadibna waa la naskhay oo waxaa lagu naskhay aayaat almawaari yuusiikum اllahu fi awlaadikum lidakri mil xadi اluntayayn aayaddaas oo suuratu anisa bilowgeeda ku jirta iyo aayat sayf oo ku jirta suurat nisa aakhirkeeda labadaas ayaa lagu naskhay dabeetana markay soo degtay nabiga alayh slat slam wuxuu yihi in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarith ilahay cid kasta wixii ay mudnayd buu siiyey ee qof dhaxlo ah yani dhaxalka wax ku leh looma dardaarmi karuu nabigu yhi alayhi الsalaatu wasalaam cilmiga faraa'idku makaano weyn iyo darajo weyn buu diinka ku leeyahay ilaa culammada qaar ay dhahaan cilmiga faraaidku waa cilmiga culumta ugu fadli badan markii laga soo tago cilmiga caqiidada nusuus inagu boorisana way jirtaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis kala duwan baa ka soo aroortay oo arrinkaas inagu boorinaysaan inaan cilmiga faraaidka aan baranno waxaa ka mid ah xadiidtaas xadiidkii ibnu mascuud uu nabiga ka wariyay inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tacallamu lfaraa'id faraa cilmiga dhaxalka barta wacallimuuha annaas dadkana bara fa inii imru'un maqbuud maxaa yeele aniga waxa weeye ajashi baa ii imaanaysa iyo geeridii hada alcilma sayuqbad cilmiganna dadka waa laga sii qaadi doonaa watadharu lfitan fitan baa soo doonta xataa yakhtalifa arajulaan ilaa laba nin isku khilaafaan fi lfariidati dhaxalkii falaa yajidaani man yafsilu baynahumaa markaa ma qof kala saara xadiidka xaakim baa wariyey ku tilmaamay xadiid saxiixa lakin xadiidkan dacfi ayaa ku jira culamada badankood xadiidkan way tadciifinayaan waa xadiid daciif ibn maaja ayaa isna soo saaray xadiid uu ka warinaya abu hurayra radi allahu tacala canhu inuu nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam tacallamu lfaraid war cilmiga dhaxalka barta fainaha min diinikum diinkiina ayuu ka mid yahay wainaha niصfu اlcilm cilmiga faraa'idku waa cilmiga niskiisa wainahu أwalu cilmin yunzacu min ummati waana cilmiga u horeeya ummaddeeda laga siibi doono culamadu waxay is weydiiyeen maxaa lagu tilmaamay niصfu اlcilm niصfu اlcilm muxuu nabiga uu tilmaamay cilmiga dhaxalka jawaab kala duwan baa laga bixi lakin jawaabta ugu fiican waxaa weeye cilmigu waa laba qaybood cilmiga ku saabsan nolosha iyo cilmiga ku saabsan wixii nolosha ka dambeeya oo ah geerida marka maadaama cilmiga faraa'idku uu ka hadlayo bini aadanka labadiisa xaaladood ee nolosha iyo geeridii mid ka mid a ah, qayb ka mid ah oo ah geeridii iyo axkaamta ku tacalluqday ayaa loo yidhi nisfu lcilm cilmiga niskiisa xadiidka ibnu maajah asna waa xadiid daciifa inkastoo culamada qaar ay ku tilmaameen xadiid xasan inuu yahay lakin waa xadiid daciif asxaabta aad bay cilmigan u daneeyeen ridwan اllahi tacala calayhim waxaa laga wariyey sayiduna cumar bn khadaab radi allahu tacala canhu inuu yidhi tacalamu lfaraa'ida fainaha min diinikum war cilmiga faraa'idka barta maxayna diinkiinu ka mid yahay asxaabta qaar ku caan baxay baa jiray cilmiga faraidka waxaa ka ahaa sayid cali radi allahu tacala canhu caan buu ku ahaa waxaa ka mid ah cbdullahi bn cabaas waxaa ka mid ah zayd bna thaabit gaar ahaan zayd bna thaabit nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa uga markhaati kacay inuu cilmigan ka horeeyo oo xadiidkii waa kii uu ahaa afradukum zayd ibn thaabit yani cilmiga faraa'idka waxaa idinku yaqaana o idinku aqoon badan zayd bna thaabit sayd cumar radi allahu tacala canhu waxaa laga wariyay inuu yidhi qofkii cilmiga faraa'idka raba inuu wax ka weydiiyo qof ha u tago zayd bna thaabit maalintuu dhintayna waxaa la weriyay cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhu inuu yidhi maanta waxaa dhintay caalimkii madiina alyawma maata caalimu madiina waa yahay sidaasoo kale taabiciintii alfuqahaa sabca min ahli lmadiina iyaguna cilmigan faraidka waxa weeye ihtimaam badan bay ku bixiyeen intaa markaan kasoo gudubno wixii ku saabsan waxa weeye cilmigan fadligiisa xikmada loo jideeyey muxuu yahay maxaa loo jideeyey dhaxalka culamadu waxay dhaheen dhowr xikma ayaa ku jirta xikmada koowaad waxaa weeye qofka bini aadamka fitriyan wuxuu jecel yahay hantidan uu ku tacbayo ee uu juhdi ku bixinayo ee uu shaqaysanayo haddii uu ka tago in cidda ugu dhow ee ehelkiisa ah ay ka dhaxasho gaar ahaan aabihii iyo hooyadii iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dadka ugu dhow ee ugu mudan inay maaragtay ka dhaxlaan waayo bani aadamka waxaa lagu abuuray xub alwalad waladkiisa inuu jeclaado wuxuu u arkaa waladkii inuu yahay imtidaad lixayaati noloshiisi inuu sii e, dheereynayo oo markuu ka tago adduunka lagu xusayo waladkiisi waa ina hebela leeha oo magaciisa uusan baaba'ayn marka wuxuu jecel yahay hantidiisii uu ku tacbay ku rafaaday in waladkiisii uu oga tago si maaragtay nolol wanaagsan oo ugu noolaado sidaa darteed baa dhaxalka loo jiray xikmada labaad waxaa weeye altakaful اlijtimaaci in ummaddu ay iskafaalo qaado gaar ahaan xoolahan dhaxalka waxaa weeye qoyskii ayaa iskafaalo qaadaya qoyskii ayaa iskafaalo qaadayoo hantida qofku ka dhimanayo qoyskii ayaa dib loogu celinaya dadkii ugu dhowaa xikmada saddexaad ku jirta waxaa weye silat raxim qaraabadii baa la xidhiidhinaya qofka markuu dhinto hantidiisii wuxuu ka xidhiidhinayaa qaraabadiisii gaar ahaan walaalkii iyo ehelkiisii kale iyo dadkii ugu mudnaa ee qofka maydka ah cilmiga faraa'idka istimdaadkiisu muxuu yahay xaggee laga keenay waxaa laga keenay min alqur'aan inta badan cilmiga faraa'idku wuxuu ku meeraysanayaa qur'aanka weliba dhowr aayadood ayaa si fiican dhaxalka u faahfaahiyey waa yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mila xadi lunhayayn aayaddaas iyo walakum nisu maa taraka aswaajikum aayadda ku xigta ee suurat nisa kuig ku jirta iyo aayadda u danbaysa ee suurat nisa yastaftunaka fi lkalaalati in imruun halak aayaddaas u dambaysa yastaftunaka saddexda aayadood yuu ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtii dhaxaalka ku faafacay waa axkaamta kutubaddan laga qoray iyo mujaladaad waxaad garanaysaa yahay mucjiz waa saddex aayadood sidoo kale sunada nabiga alayh salaam way caddaysay cilmiga dhaxalka iyo ijmaca culummada iyo ijtihaadka asxaabta haayada iyo ujeedka cilmiga faraaidka muxuu yahay ujeedka cilmiga faraaidka waxa weeye in aan garanno qof kasta oo dhaxlo ah inta uu kuleeyahay dhaxalka muhiimaddu waa intaas qof kasta oo dhaxlo ah dhaxalka muxuu ku yeelanaya intee in laeg sadkiisu muxuu yahay mawduuca cilmu faraaid waxaa weeye atarika tariikadaasu ka hadlaya cilmiga faraaidka gebigiisa wuxuu ku saabsan yahay tarikadii qaabkii loo qaybinayay ayuu ku saabsan yahay mawduuciisa haddaba waa atarika oo wuxuu qofka meydka u ka dhintay ee hantidaas waxay noqon kartaa hanti maguurto ah waxay noqon kartaa hanti guurto ah sida dahabkii iyo fidadii dharkii iyo lacagtii iyo wixii kale ee qofku uu ka tegay intaa markaan kasoo gudubno qodob muhiim ah ayaan halka ku ah kitaabkeena noogu imaan doona alxuquuq اlmutacaliqa bitarikati اlmayit xuquuqda ku tacalluqda meydka hantiduu ka tegay han xaq ayaa ku tacalluqa qofka meydkaa hantiduu ka tago shantaa xaq way kala horeeyaan way kala mudan yihiin siday u kala horeeyaan ayaa loo kala horreysiinaya xaqa koobaad waa maxay waa adduyuun almutacaliqa biacyaani tarika adduyuun almutacaliqa biacyaani min atarika qabla alwafaat waa daymaha ku tacalluqa ama ku xidhan tarikadan qofkuu ka tegay caynteeda isla markaana daynta lagu lahaa ka hor intuusan dhimanin waaya maxaa ka mid ah rahankii baa ka ah oo qof baa maalan dayn soo qaatay dabeetana dayntii ayuu xoolo u rahan dhigay rahan buu dhigay rahantaas mooyaane wax kale muusan ka tegin qofkii haddaba rahanta ayaa u mudan waxaa u mudan qofkaa waxa weeye loo rahmay isagaa iibinaya dabeetana dayntiisa uu ka goosanaya hadday wax soo harhaan ayuu markaa usoo celinayaa dadkii waxa weeye waratada ahaa xataa waxaa laga horraysiinayaa mu-aanu tajhiiz ilmayit kharashka lagu diyaar garaynaya ama lagu diyaarinaya qofka maydka ah dayntana laga horreysiinaya maadaama ay ku tacalluqda caynta tarikada caynta tarikada ku tacalluqda waxaa kaloo taa la mid ah rahanka mid ah haddii qofkii uu xoolo soo iibsado dabeetana xoolihii uu soo iibsaday uusan guddoomin lacagtiina uusan bixinin dabeetana uu sidaa ku dhinto wax kalena uusan ka tegin oo hanti ah markaa iyada ah qofkii baa'icaha ee hantidan ka iibiyey baa u hantidaas adhihi maayo hantida waa dhaxal ninkii iibiyey ee lacagtii hantidaa aan guddoomin ayaa qaadanaya xoolo dhaxal soo gelaya ma ah waa laga horraysiinaya muantii antii tajhiiska maydka lagu diyaar garaynaya sidoo kale sekada haddii qofkan uu xoolo ka tegay xoolahaasna seke lagu lahaa sakada laga bixinaya inta aan dhaxalka la qaybin inta aan maydkii la diyaar garayn waaya xaqa labaad ee ku tacalluqa waxa weya tajhiiz lmayit waa xaqii labaad tajhiiz lmayit mayidka in la diyaar garayo markaan tajhiiz lmayit waa maxay waxa weeye in maydkii la diyaar gareeyo laga bilaabo markuu dhintay ilaa inta uu god ka gelayo kharash ku baxayo ayaa lahaa tajhiiz lmayit waxaa soo gelaya kharashkii lagu meydhayay kharashkii lagu kafnayey kharashkii waxa weeye lagu aasayey aaskiisii waxaasoo dhan baa soo gelaya kaasina waa martabada labaad wuxuu ku soo xigaa xaqii daynka gaar ahaan daynka ku tacalluqay caynu tarika tarikada caynteeda waaya xaqa saddexaad waxa weeye adduyuun almutacalliqa fi dimmati اlmayit waa daymaha lagu leeyahay qofka mayidka ah dimadiisa dayntii u horraysay ku bilownay iyo tan way kala duwan yihin tii horena caynta tarikada ayay ku tacalluqday tarikada lafteeda ku tacalluqday tanna qofkana raqabadiisa dayn lagu lahaa qof buu xoolo ka soo qaatay xoolihiina wuu isticmaalay dayn bay ku ahayd kaas dayntan waxay ka dambaysaa tajhiiz ilmayit hantiduu ka tegay marka hore waxaa laga diyaar garanaya mayidkii kadib wixii soo hadha ayaa diintii laga bixinaya tii horena iyadaa ka horreysay waxa weeye eh, diyaar garaynta maydka dayntan haddaba waxaa soo gelaya wuxuu ku nadray qofkii kafaarooyinkii lagu lahaa xuquuqda addoomaha sida waxay lacagta soo amaahaday oo kale iyo wixii la midka ah waxaaso dhan waxay soo gelaya daynta dimada maydka lagu leeyahay waayahay wasiyada iyo dardaaranka tana ka horraysa xaqa afraad waxa wey alwasiya hadduu maydkii dardaarmay markuu dhibanayo oo yidhi hantidayda bar ka mid ah ha la ii sadaqeeyo oo masaakiinta hala siiyo ama hebel hala siiyo wasiyadaas waxay soo gelaysaa kaalinta afraad dayntana way ka dambaysaa dhaxalkana way ka horaysaa culamadan arrinka waa isku waafaqsanyeen bilijmac haddaba qowlka ilaahay uu yidhi min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn ilahay wuxuu horraysiiyey wasiyadii daynkii uu dambeeyey soo ma waxaa laga fahmayaa in wasiyada ay ka horraysa daynka culamadu waxay dhaheen hada min baabi taqdiimi bاdikri yani xagga sheegidda umaa lagu horraysiiye laa min baabi tartiib tartiib loguma jeedo haddaba waay xikmada loo horreysiiyey wasiyada maxay tahy dardaaranka maxaa loo horreysiye maxaa diinta loo horreysiye waay sheegi xagga sheegitaanka xataa culimadu waxay dhaheen waxaa loo horreysiiyey wasiyada maxaa yeelay dadka inta badan warasada ah waa iska fudaydsadaa laakiin deynta ma fudaydsan kara maxaa deynta qof dalbanayaa jooga qofkii iska lahaa deynta ayaa u taagan oo doonaya laakiin wasiyada waa tabaruc waa ixsaan qofkii la siiyey waxa laga yaba inu khajinayo o xishoonayo uusan soo dalban marka waxa laga yaaba dadka warasada inay iska fudaydsadaan saa darteed bu ilahay sheegitaanka ku horbaryay xaqa u dambeeya ee shanaad waxa weeye alirh dhaxalkii weeye waa xuquuqdii ku tacalluqday tarikada xaqii u dambeeyey weeyaan dhaxalkaasna waxaa loo qaybanaya dadkii tari warasada ahaa qof kasta intii kaga soo hagaagaysay ayaa laga siinaya intaa markaan ogaano shuruud lirth dhaxalka shuruuddiisii ayaan halkan ku tilmaamaynaa dhaxalku shuruud buu leeyahay afar shardi buu leeyahay shardiga koowaad waxa weeye taxaququ mowti lmuwarith qofkii dhaxalka xoolaha laga dhexleeyay ee dhaxalsiiyaha ahaa in la hubsado inuu dhintay isagoon la hubsanin geeridiisa lama dhaxli karo qof nool lama dhaxli karo waaya ama haddii aan la hubsanin yaqiinan in la haleeshiiyo dadkii dhintay xukman ama taqdiiran loo haleeshiyo maalan qof baa la waayay taan iyo cidhib meeluu dhigaa la waayay warkiisii wacaalkiisii baa la waayay qofka asaga ah iskama dhaxli karo mujarad in warkiisii la waayey meeluu joogay iyo meeluu ku nool yahay inuu nool yahay inuu dhintay aan la ogeyn laguma dhaxli karo waa in qaadiga loo tagaa qaadigu waa inuu baaritaan sameeyaa waa in uu yani muddada uu isleeyahay kama dambayn karo waa inuu qaadigu gooyaa qofka da'diisa markuu ogaado kadib intee buu cumrigiisu gaari karaa intaa markii intaas uu qaadigu xukumo wixii ka dambeeya ayaa markaa geridiis weliba qaadigu xukumo markaa umaa la dhexli karaa lakin la iskama dhexli karo waaya markaan leenahay waa in la haleeshiyaa dadkii dhintay xukman ama taqdiiran waa saas macnaheedu kaasi waa shardiga koobaad taxaququ mowti lmuwari shardiga labaad taxaququ xayaati lwaari bacda mowti lmuwarihi walow laxda taxaquq xayaat alwaari qofkii dhaxlaha ahaa noloshiisa waa in la hubaa inuu ka noolol dambeeyey bacda mowti lmuwarith kii uu dhexleeyey geeridiisa kadib walow laxdatan ilbiriqsi ha udhexeeye taa macnaheedu waxaa weeye laba qof hadday isku mar dhintaan isma dhexlayaan haddaan hubna isku mar inay dhintaan dhinteen maalan laba qof baa madfac ku wada habsaday hal mar mar bay isma dhexlayaan laba walaaley ahayn isma dhexlayaan ama hal mar buu wada qaaday hal mar bay dhinteen ama waxa weeye shil gaari bay ku wada dhinteen mar naftu ka wada baxday isma dhexlayaan laakiin hadday kala dambeeyaan ilbidhiqsi kan markuu nafta ka baxday iyo kanna ka baxday kaa dambeeyey baa dhexlaya kaa dambeeyey ayaa kii hore dhaxlay marka markaan leenahay taxaququ xayaati lwari bacda mowti mawrid saas way macnaheedu waa inuu ka noolal dambeeyaa dhaxluhu kii u dhexlayo shardiga saddexaad waxa weeye macrifat idlaa alwaariثi lilmayiti biqaraabatin aw nikax aw walaa waa in la garanayo qofkan dhaxlaha ah inuu ugu soo dhawaanayo meydka qaraabo ama nikaax ama xorayn oo xoreeyey asagoo addoon ah waa inay jirtaa xidhiidh uu ku dhexlayo weliba la garanayo arrintaas waa asbaabtii dhexalka inoo imaan doonta insha allahu tacaala shardiga afraad aljihatu almuqtadiyatu lilirhi tafsiilan qaadigu waa inuu garanayo jihada uu qofka ku ma aha inuu leeyahay waa walaal ma inuu leeyahay waa waxa weeye waa waa adeer ma anfacayso walaashi ma anfacayso waa inuu tafsiilan qaadigu garanaya jihadu ku dhexlayo haddii la dhaho qofkan waa dhaxlihiisii qofkan wuu dhexlaya ma anfacayso haddii la dhaho waa walaalkii ma anfacayso waa inuu ogaadaa walaal waxa weeye shaqiiqa miyaa mise waa liab mise waa lium macam shaqiiqa mise waa liab mise waa lium waa inuu tafsiilan qaadigu ogyahay tan qaadiga khusaysa qofka dhaxalka qaybinaya ayay khusaysa qodobka u dambeeya waa qodob asaga loo shardinayo waa inuu garanayo qofkan jihaadu ku dhexlayo afartaa shardi ayaa dhaxalkii loo shardigaa dhaxalka wuxuu leeyahay arkaan saddex rukni buu leeyahay waa muwari waa qofkii la dhexlay waari waa kii dhexlay iyo mawruuf hantidii la dhexlay waa saddexda muwari waa qofkii dhintay la dhexlay ama dhaxalsiyada waari waa kii qaraabadiisa ahaa ama ehelkiisa ahaa ee dhexlay iyo mawruuf oo hantidii la dhexlay ah asbaab buu leeyahay dhaxalku asbaabtiisi waa afar waa asbaabtii la isku dhexlayay asbaabtii la isku dhexlayay wey sabab koobaad waxaa weeye annasab waa in labadan qof abtir ka wada dhexeeya ama ay qaraabo yihiin qaraabadana si guud culamadu waxay u qaybiyaan saddex alusuul wlfuruuc walxawaashi usuul iyo furuuc iyo xawaashi usuulshu waxaa weeye waa wixii aad ku abtirsanayso ee kaa sarreeya aabbihii hooyadii awowgii ayaydii ayaa soo gelaya alfuruuc waa wixii adiga kugu abtirsanaya waa wixii qofkii la dhexlayay ku abtirsanayay ee asaga ka tafiirmay waa waladkiisii ama lab ama dhadig iyo waladku sii dhalay waladulwalad alxawaashi waxa weeye waa laba laba un xawaashidu waa jihat alcumuuma iyo jihat alukhuwa waa walaaladii iyo adeeradii walaaladii iyo adeeradii wey nasabkii haddaba intaas ayuu ku egyahay kaa waa sabab koobaad sababka labaad annikaax waxa weeye waa nikaaxi guurkii wey waxaa shardi ah nikaaxu inuu yahay caqdi ah oo asaxay ah sharcan xataa haddaysan labada qof aqal gelin ama ayna isla keli noqonin hadduu midkood dhinto midka kale uu dhexlaya mar haddii guur saxiixa uu dhex mara haddaba kani wuxuu khaas ku yahay zawjkii iyo zawjadiisii labadii isqabay way isdhexlayaan sababka saddexaad wuxuu alwalaa walaagu waxaa weeye waa nicmadan uu sayidku u nicmaynaya addoonkiisii markii uu xoreeyey kadib qofki sayidkii addoonkii u iska lahaay milkiisa markuu xoreeyo ilahay darti u xoreeyo wuu u nimceeyey nimcadahaasuu ku dhexli doonaa haddii la waayo cid kale oo casaba ah oo dhaxasha isagaa dhexli doona qaraabo kale hadduusan lahayn ee kaa la xoreeyey sayidkii xoreeyey ee muctiqiisii ah ayaa dhexli doona hadduu nin yahay iyo hadday gabar tahay kaasna waxa la yidhahda alwala waa xigaal xigaalkii xagga yani waxa weeye xoreynta afraad waxa weye alislaam islaamnimo wey islaamnimo wey oo taa macnaheeda waxaa weeye qofkii haddii uu dhinto qof muslim ah isla markaa uu hanti ka tago cid dhexlaysana aysan jirin wax ehel ah iyo wax qaraabo ah ma leh waxaa dhexlaya markaa muslimiinta dhexlaysa muslimiintana dhaxalkii waxaa lagu wareejinaya baytmaalka muslimiinta baytmaalka muslimiinta hantidiisa la dhigi doonaa marka waxaa lagu bixin doonaa masaalixda muslimiinta taana waxaa laga qaatay xadiidkii abu daawuud uu wariyey ee sanad saxiixu ku wariyey oo nabigu yuri alayhi الsalaatu wasalaam man taraka kallan failay waman taraka maalan faliwarahati qofkii ka taga dad jilicsan oo culus aniga ayaa qaadanaya man taraka kallan macnaha qof dee aan isku fillayn aniga ayaa xilkiisa qaadayo nabigu yuri alayhi الsalaatu wasalaam waman taraka maalan faliwarahati qofkii hanti ka tagana dhalaya dadkii dhexlaya baa iska leh wa ana waariu man laa waaria lah acqilu canhu waarihu anigaana dhaxlaya qofkii aan cid dhexlaysa aysan jirin anaana ka mag bixinaya anigaana dhexlaya waaya haddaba mas'aladan u dambaysa sababkan u dambeysa saddexda hore waa la isku waafaqsan yahay saddexda hore ee waxaa weeye nasabka iyo nikaaxa iyo walaaga waa la isku waafaqsan yahay waa kii uu yihi raxabi alimaam raxabi fii manduumati waa kii uu yihi asbaabu miiraati lwaraa halaaa kullu yufidu rabbahu lwiraatha wahiya nikaaxu wawala wanasab maa bacdahuna lilmawaarihi sabab waa saddexda hadda aan sheegayna waxaad arkaysaa inuusan raxadii sheegin sababkii u dambeeyey afraad ee ahaa islaamnimadii muusan sheegin muxuu sheegi waaye weliba wuxuu yihi maa bacdahuna lilmawaarihi sabab markii uu saddexdaa sheegay wahiya nikaaxun wawalaaun wanasab saddexdaa markuu sheegay ayaa wuxuu yihi maa bacdahuna lilmawaarihi sabab saddexda wax ka dambeeyo oo sabab ah oo laisku dhexla jirto yidhi macnaha wuxuu ka saaray islaamnimadii islamnimada lasuma dhexlu leeyahay taas macnaheed waxaa weeye mas'aladan waa masale khilaafiya cinda ashaaficiya shaaficiyada iyo culamada kaleba waa masale isku khilaafsan yihiin waxaa lasku khilaafsan yahay baytmaalka muslimiinta ma yahay jiha isku dhexlo mise ma ah shaaficiyada mutaakhiriintee dambe waxay fatwoodeen in aan la isku dhexli karin islaamnimo ama inaan inaan dhaxal la siin karin baytmaalkii muslimiinta maxaa yeele bay dhaheen shaaficiyadii dambe mutaahiriinta ah wixii afartii boqol sane ee u horreeyey ka dambeeyey wayaan afartii qarni uhorreyey wixii ka dambeeyey ayaa waxay fatwoodeen in baytulmaalka uusan dhaxal lahayn sababtoo ah bay dhaheen baytmaalka muslimiinta muntadim maa shardiga uu ku dhaxlayo baytmaalka muslimiinta waxa wey inuu yahay muntadim muntadim macnihiis waxa weeye in hantidaa taala si cadaalada loo maamulayo imaam ama madaxweyne muslimiintu ay leedahay oo cadaalad ah u maamulayo oo hantida masaarixda muslimiinta ku bixinayo laakiin waxay dhaheen waa laga quustay inuu baytulmaalkii muslimiinta u muntadim noqdo ilaa uu nabi ciise ka soo baxo oo cadaalad la helo waa laga quustay bay dhaheen walidalik baytulmaalki muslimiinta dhaxalka waxba kuma le bay dhaheen dadkaa waxa weye waxa lagu celinaya bay dhaheen haddii asxaabu furud ay jiraanna hantidii ka soo hadhay ayagaa lagu celinaya birad ayaga dib logu celinaya si noo iman donta insha allahu tacaala haddii uusan qofkan uu wax ahlu furuud uusan ka teginna ee dawl arxaam ay jiraan dad waxa weeye raximkiisa sida abtigii oo kale iyo eedadii iyo waxa weeye dadkii dadka noocaas e dhaxalka waxbaan ku lahayn ayagaa dhaxalkii la siinaya saasay dheheen laakiin madhabka imaam shaafici ee waxa weeye manhajka nooga imaan doona waxa weeye asarka ah in baytulmaalka muslimiinta hadduu muntadim yahay iyo hadduusan muntadim ahayn labadaba in hantidaa qofka muslimka tega la dhigi doono oo aan lagu celinaynin waxa weeye asxaab ulfuruud wixii ka soo haray ama dawi arxam aan la siinin sidaas ayuu imam shaafici ku tegey culamo badan oo shaaficiyana ku tageen oo culimadii hore shaaficiyada lakin mutaahiriintii dambe waxay dhaheen raddi iyo dawi larxam ayaa hantidii lagu celinayaa ee baytumaalka muslimiinta la dhigi maayo qodobka u dambeeya insha allahu tacala kusoo gabagabayn doono ashirkeena waxaan filaya caawa intan muu noqon doonaae waxaa weeye mawaanic alir dhaxalku mawaanic buu leeyahay mawaanicdiisu waa saddex mawaanicdiisu waa saddex mawaanic marka lena waxa waxyaabaha dhaxalka diidaya inuu qofkan dhaxalkii mudnaa in loo diido dhaxalkii laga qadiyo waxa keenaya wey waa saddex sabab arrin koowaad waxaa weeye alriq addoonnimo wey noocee doontaba haato addoonnimadaas ama raqiiq ha ahaado taam ah waa kan la yidhaha raqiiq ama mubacad ha ahaado badhna xor ahaado badhna addoon ha ahaado marba haddii riqiga uu qayb ka soo gelayo dhaxalkii waxba ku yeelan mahayo laakiin culamada qaar ba waxay dhaheen mubacadkii waxa weeye waa kii badhna xor ah badhna addoonka ahaa waa la dhaxlaya asaga wax ma dhaxlayo laakiin waa la dhaxlayaa wixii yani uu ku milkiyey barhkiisa xorka ah waa laga dhaxlaya lakin asaga wax ma dhaxlayo sababka labaad waxa weeye alqatl dil wey qofkii waaridkaa haddii qofkii dhaxalsiyihiisa uu dilo ama si toos ha u dilo ama si dadban ha u dilo ama kas ha u dilo ama kaba ha u dile ma dhaxlayo ama xaq ha ku dilo ama biayri xaq ha ku dilo balfiirso ama xaq ha ku dilo ama biayri xaq ha ku dilo ama xataa hadduu xukumo culamadu waxay dhahay shaaficiyadu xataa dilkiis hadduu ukumo qaadi buu ahaa dilkiisiibuu xukumay ma dhaxlayo aabihii baa loo keena oo qaatil oo wax dilay qaadigii dacwadii baa lagu soo ogay markhaatigii baa loo keenay markuu arkay markhaatigii inuu sax yahay ayuu qisaas ku xukumay aabihi ma dhexlaya shaafici waa ma dhexlaya oo dee xaq buu ku xukumay de xaqa ku xukumay lakin ma dhexlaya anagu anagu u dambaabay mana dhigin oo aabihi muxuu ukumay muxuu ugu xukumay dilka ma lihin laakin ma dhexlayo oo waayo maxaa nabig alay slam wuxu laa yariu lqatil qofkii qof dila ma dhaxlo laa yariu lqatil marka aliftaa ku jirta qatil waxa weeyaan waa mustaqriqatu liljins cumuum bay faa'idaynaysaa yani ay qaatil wax ma dhexlo wey marka qofkana sabab bu ahaa soo maha qaadigu sabab bu ahaa bitasabub buu ku dilay mubaasharatan yuusan ku dilin lakiin tasabub buu ku dilay sabab bu ahaa kaasina waxa weeye waa sababkii maanicii labaad weeyaan ee mawaanicdii dhaxalka sababka maanica saddexaad waxa wey ikhtilaafu diin bilslaami walkufr diinkii inuu kala duwanaado islamnimo iyo gaalnimo ku kala duwanaado macnaha waxa weeye gaalku muslimka ma dhexlo muslimkana gaalka ma dhexlo maxaa yale muwaalaadka ayaa dhexdooda go-ay nabigu wuxu uhi alayh slat slam laa yaratu lmuslimu lkafir walkaafiru almuslim muslimku gaalka ma dhexlo gaalkuna muslimka ma dhexlo waayahay xadiidkii bukhariiyo muslim ay wariyeen saxiixa qofka murtadka ah ee diinta islaam ka ridoobay waa kaafir walidalik waxna asagu ma dhaxlo lamana dhaxlo ka asagu ka duwanya gaalada kale gaalada kale wa isdhexli karaa laakiin murtadku asagu waxna ma dhaxlo oo gaalada kale xataa ma dhexlayo asna hadduu dhinto cid dhexlaysa ma jirto qof muslim iyo qof gaala toona ma dhexlayo marka riddadu way kasii culusta iyado maalkiisuna waa fay waa baytmaalka muslimiinta la dhigaya gaalada kale lakin way isdhexlayaan ayagoo kale diintuwan yahuudigu nasraanigu dhexlaya nasraanigu yahuudigu dhalaya yahuudigu yahuudigu dhalaya nasraanigu nasranigu dhalaya marka gaaladao dhan waa isku alkufru kulluhum ila waaxida waa hal diin maa laga soo qaadaya laakiin culamadu waxay ka soo reebeen dhimiga iyo xarbiga dhimiga waxa wey gaalka ku nool waddanka islaamka ee jizyada bixiya kan xarbiga ah ee nala dagaalamaya ee wax cahdiya naga dhexaynin ma dhaxlayo isma dhaxlayaan dhimi iyo xarbi isma dhexlayaan maxaa yeelay wax walaa kama dhexeeyo halkuna siisib wuxuu ku dhisan yahay walaa taageeruu ku dhisan yahay wax taageeroo ka dhexaysa kan dimiga ah ee waddanka islaamka ku noole jizyada bixinaya iyo kaa xarbiga nala dagaalamaya wax walaa oo ka dhexeeya ma jiro walidalika isma dhexlayaan intaas ayaa muqadimadii eh, waxa wey dhaxalka aan kusoo koobi doonaa insha allahu tacala ama cilmiga faraaidka darsigeenna insha allahu tacala habeen dambe ayaan si toosa ah u bilaaban doonaa wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed walxamdu lilahi rab اlcaalamiin